bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyihi alkariim imaami alxunafaa'i wa qaa'id ilquri almuxajaliin wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraam aladhaar wa calaa aswaajih ummahaati almuuminiin wa cala altaabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi اddiin wa salama tasliima kafiira ama bacdu allahuma anfacna bima calamtana wcalimna cilma yanfacuna wazidna cilman alxamdu lilahi cala kulli xaal waxaynu ka bilaabaynaa aayadda shan iyo afartan ee ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu huod sadii nebi nuux ayaynu gebagabadeeda maraynay iyadoo oo ilaahay uu tilmaamay markii halaagii uu dhammaaday gaaladii uu ka takhalusay in arrintii ay ku soo gebagabowday cirkiina inuu ilaahay la hadlay dhulkiina uu la hadlay cirkana isagaa leh dhulkana isagaa leh makhluuqaadkaoo dhanna isagaa ilaahay iskale subxaanahu wa tacaala markaas sida uu basharka iyo mukalafka ah macnaa cidda xilku saaran ula hadlo sidaasoo kale unbuu ilaahay ula hadlayaa waxyaabaha kale ee makhluuqaadkaana oo ilaahay abuuray iyagu way ka tala qaadanayaan ida samaau nshaqat waadinat lirabbiha waxuqat waida alardu muddat waalqat maa fiiha watakhalat marka waxaad arkaysaa adinat ilaahay bay adeecday ka tala qaadatay tidhi waaya iskala bixi isyaree waxa gudahaaga soo saar waaya saasay ilaahay uga tala qaadanayaan wax ilaahay diiday oo ka soo horjeedsaday jiniya unbaa jira marka wastawat cala aljuudiy wastawat doonnidii waxay ku taagtay cala aljuudiy juudigu waa meel buura oo taaga oo ku yaadha dhulka ciraaq eeryada mawsil la yidhaahda agagaarkeeda halkaasay isku taagto baroosinka ay aasatay waxa la yidhi waqiila bucdan lilqowmi aalimiin waxaa isu baxday oo ilaahay uu yidhi oo malaa'igtiisu ay tidhi wixii ilaahay ka tala qaadanayaa uu yidhi allaha nacdala daalim halkan ilaahay muu odhanin bucdan liqowmi nuux qowmi nuux allaha fogeeye muu odhan laakiin liaalimiin buu liqowmi aalimiin macnaheeda wasfigaa waxaa loogu xulayaa ama eraygan dulmigan ilaahay uu sheegay ayaa waxa uu u dhigmaa bucdiga allaha fogeeyo iyo daalin labadaasaa isu dhigmaya waa kiiskii iyo ciqaabtii ciqaabtii haddii la sheegay kiiskiisuna dee kanu ahaa marka eraygu sababta iyagiina loo cayimi waayey damiirna looga dhigi waayey ilaan waqiila bucdan lahumna way suuroobaysa waqiila bucdan liqowmi nuuxna way suuroobaysa labadaa erayba waxa ilaahay uga duwo lilqowmi aalimiin uu yidhi daalimba baalkiisu waa dhexjabka ah wanaadaa nuux nebi nuux waxa uu u dhawaaqay rabbahu ilaahiisiibuu u dhawaaqay waa nebi nuux markii la kala food qaaday arrinkii dhammaaday kadib fa qaala markaasaa waxau idhi rabbi yaa rabbi ilaahaygiiow inna bnii min ahli inankaygu wuxuu ka mid ahaa caailadaydii iyo qoyskaygii wa inna wacdaka alxaq ballantaaduna waa dhab wa anta axkamu lxaakimiin kuwa wa xukumana adiga ayaa u xaakimsan oo u xukun wanaagsan inankiina rawax arrinku waa sidee qaala markaa ilaahay baa yidhi yaa nuux nuuxaw buu ilaahay yidhi innahu inankani laysa min ahlik ehelkaagii miyirka qabay ma aha ee mu'miniinta ahaa innahu inanku camalun ay duu camal camal buu sameeyey hayru saalix aan wanaagsanayn falaa tasalni ha iweydweydiinin maa laysa laka bihi cilmun waxaanad xogagaal u ahayn innii aciduka nuuxa waxaan kaa waaninayaa buu ilahay yidhi an takuuna min aljaahiliin kuwa ka dhacsan xaqiiqada inaad noqoto la qabso qaala markaa nebigani wuu soo noqdo wuxuu idhi rabbi ilaahaygayow innii acuudu bika waxaan kaa magan galay an as'alak inaan ku weydiiyo maa laysa lii bihi cilm waxaanan aqoon u lahayn ah wailaa takfirlii imikana waabaan gefaye wailaa takfirlii haddaanad ii dembi dhaafino wa tarxamnii aanad ii naxariisanin ilaahayow akun min alkhaasiriin kuwa guuldarayste baan ka mid noqonaya waa ka xuma waa ka noqda ereyga nebi nuux waxau arkay dee kolkii arrinkii dhammaaday inankii iyo habartii oo la waayey habarta arrinkeedu wuu iska caddaayoo marka horeba gaalnimada way iska caddaysatay inankan baa arrinkiisu iska suuragal ahaa inaanu wax cad ka haynin ama aanu gaalnimada ku ogayn oo dee marka horeba waa kii lahaa walaa takun macal kaafiriin gaalada ha ku hadhay marka inuu gaal cad inuu gaal ku ogyahay ayaa aan caddayn codsiganuu soo qadimo wuxuu hi ilaahay ow inanku dee ehelkiibuu ka mid ah horena waxaad igu ballanqaadee weeye ehelka inaan doonida saaro ay nabadgelayaan inankii mee waxaanaan ku kalsoonahay ballantaadu inay dhab tahay waxaanaan ku kalsoonahay inaad axkamulxaakimiin tahay oo aanad cid dulmiyeyn macnaha isagoo mar walba ilaahay qadisaya oo nasahaya oo inaanu ilaahay aad iyo wax eh, xumaani xaggiisa ka imanin sheegaya oo hadalkiisaba ay ka muuqato haddana su-aashaasuu soo dhigay oo dee marka horeba waa kii ilaahay yidhi doonnida ehelka saar wuxuu ilaawo aanu aada ugu sii fiirsan ilaa man sabaqa calayhi lqowl ma islaanto ma habartoo keliyu mooday ma waanu u fiirsanin ma inankaanu ogayn su-aashaasaa ka timi caatifadii aabbanimaa qaada oo inankiibu waraysta ilaa waladku waa iska cajiibe innamaa amwaalukum wa wlaadukum fitnatun wallaahu cindahu ajrun cadiim ilaahay baa wuxuu leeyahy ubadkiinna iyo adduunkiinnu waa imtixaan ay dhici karayso inuu ilaahay iska kiin horgeeyo marka ha ku dhicina ha ku fashilmina abaalmarinta iyo idinseejini wanaagsan waaya saasuu yidhi ina wacdaka alxaq dee kolley ina wacdaka alxaq ballantaadu waa dhabo kamaad bixin ballan wa anta axkamulxaakimiin waxay sheegaysaa kuwa xukuma adaa u xaakimsanoo kolley waxba maa dulmiin meeshii dulmi ma jiro saasuu isu baraxay su-aashaasuu soo dhigay su-aalul maaha su-aalu ilaahay kula murmaya maaha oo muranka noocaasi awliyada ilaahay kama yimaado su-aalul isticlaam walistifhaam wlistidhaar weeye waa su-aaluu doonayo ilaahay waxay iftiimi wuu leeyahay waaya nuux ilaahay wuula hadlo wuxuui inankani ehelkaaga maaha laysat hunaaka raabitat alcaqiida walaa nasabu alcaqiida walaakin hunaaka raabitat alqaraaba wa raabidat ddam walam tanfac xiina daak meeshan xigtanimo iimaan baan jirin xigtinimo xagga dhiigga iyo iyo abtirsiimada abaa jirto adigii inanka idin dhex martay mooyaane xigtanimadii halkan lagaga badbaadayay ee iimaanka ahayd raabidatul iimaan walislaam waddiin xidhiidhkii baa la waayay marka innahu laysa min ahlik macnaheedu maaha maad dhalin maaha oo waa wala tusina laakiin ehel aayadda de inta dambaa bayaaminaysa sidaanu ehelka u ahayn lama odhanin nin kalaa dhalay laakiin waxa la innahu camalun hee hayru saalix inanku waanu hagaagsanan wey adiguna waad hagaagsanta adigii inta meesha ku badbaaday marka wixii aan hagaagsanay halka fuuli maayo halkaa waxaad ka arkaysaa abtirsiimada wax anfacdaa ilaahay agtiisa iyo arin adagi marka uu yimaado waa abtirsiimada ilaahay agtiisa xisaabsanaa iimaan iyo islaamnimo iyo diin iyo kalgacal dadka u dhexmara ilaahay daraadii iyadoo ilaahay uhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun dadkii tolka ahaa isuna abtirsan maayaan waxna isma weydiin karayaan ayaa wuxuu tilmaamayaa dadkii axbaabta ilaahay ahaa ee ilaahay daraaddiisu jeclaa iyo diin iyo xaq iyo wanaag inay isu shafaaco qaadayaan alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin ila almuttaqiin dadka taqwada iyo wanaaggiiyo walaaltinimada ku wada socdaa waxbay isu tarayaan maalmaha adag saasaa arrinku u dhacay innahu laysa min ahlik marka waa wax lagu cibro qaato dad diin baa ilaahay uu ku wada badbaadiyaa hadday taa ku kala tagaan inankuna waa ummad adiguna ummad baata habartiisu waa ummad waa ummadda gaalada isaguna ummadda islaamku horkacaya marka in meesha cashar laga qaataa qisada ilahay u sheegaya sida suuratu taxriim aakhirkeedaba ilaahay uu daris uga dhigay darab allaahu buu laba jeer ilaahay kusoo celiyao dadka xun inaanay badbaadayn qof wanaagsanoo kastaba ha ku xidhnaadeene tusaaluu ilaahay ka bixiyey qofka wanaagsani inaanu halaagsamaynin qof kastoo xun ha ka agdhowaadee tusaalaha labaad darab allahu maalan liladiina kafaruu mra'ata nuuxin wamra'ata luut taa tusaaluu ka dhigay wadarab allaahu maalan liladiina aamanuu mra'ata fircawn ilaa laaya fircoon waa dadkii ugu xumaa weye ugu mujrimsanaa haddana awliyada ilaahay ti uguba fadliga badnayd baa ka agdhowayd leanna imtixaankay marta adag anigu islaanta iimaan la ag joogta fircoon war maxaad ku abaalmarin lahay <laughs> fircoon oo dhan walba u riday xumaantiisa iyo fasaadkiisa ta iimaankeeda uu la soo kici waayay ee waxaasoo soo duca ah darab allaahu maalan liladiina wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi bni lee cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wa camalih kii qabay bay ka ducaysanaysa wanajinii min fircawna wa camalih min alqowmi aalimiin halkaasay taagantahay markaa dadka ugu fadli badan bay ku jirtay asiya maraad fircawn halkaasaa dabadeedna dolkaaga iyo ubadkaaga iyo ooriyahaaga daad doonaysa aakhira inay isku qola noqotaan oo nebi maxamedooda raacdaan oo jannada ka soo wada xaadirtaan oo isku liis noqotaan xaqa kula dadaal laakiin haddaad hunguriga iyo xoolaha iyo cunadiiy waxaa ugula dadaashoona iyo tacliinta iyo farhungurida oo aanad eeginba wax diinaho ay hayaan dee kala baxa in la ydhaa unbaa suuragala wamtaazul yowma ayuha lmujrimuun warse dee waan dhalay unbaa kaasoo hadhaysa sidii nuux dee isku qola mehid nebi nuux baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baaqan oo kale u jeediyayoo markuu ilaahay soo dejiyo wa andir cashiirataka alaqrabiin dadka xigtadaada iyo tolkaaga u dig ayuu yeedhmadii quraysh ka bilaabay jilib jilib markaasuu gaadhay reer bani haashim inantiisii faatimu si gaara ah ula hadlay dadba ugu jeclaa yaa faatima binta rasuulillaah salii min maalii maa shiti fa laa ugnii canki min allaahi shaya intaynu ifkan joogna adduunyada waan ku saacidi karaa wax weydiisa aabo laakiin hadduu ilaahay ku qabsado la hayste aad noqoto ilaahay uu haysto anugu aakhira waxba kaama maarayn maayo adiga saad ilaahay ula xidhiidhaabay arrinkaaga ku xidhan yahay tala waa taa fahamka wanaagsani waa kaa weeye kii abtirsiimadu waa halkiis laakiin mid iimaaniya islaanimo aynu ku lifaaqan macnaha aynu halkaa kala baxnay waa kan innahu camalun hayru saalix marka had iyo jeer kolka la doonayo in is iyo khabarka ama ismiga iyo khabarku inay mudaabaqa sameeyaan waa inuu aanay ka xagga mudaabaqada ama laba wada jawhara ama laba wada carada laakiin haddii nawcama ay si uun isu khilaafaan waxaa jiraya uu nooc tawiila walaa yakuunu sma zamaanin khabara can juhatin wain yufid faahbira marka ibnu maalik uu ka hadlaya arrintan waxa uu leeyahay maalan ismiga macnaha ah iyo ismiga daatada ahi haddii aanay markaa faaiid lahayn hadday faaiideynayaano waa la iskaga qabraya hadii kalena waxaa jiraya xadfu maarad inankana camal ah dee inanku waa daatadii camalka samaynaysa laakiin waa in markaa la idhaahdaa innahu caamil ama camila sida qiro kaleba sheegayso quraada sabcada qaarba waxay ahriyayaan innahu camila hayra saalix camila wuxuu sameeyey hayra saalixin camal wanaagsanayn qiradaasaa markaa ta'wiilku inuu jiro fasiraysa innahu duu camalin hayru saalix camal wanaagsanayn buu sameeyey alkaasa halkaasaa lagu haysta adiguna hay weydiinin waxaanaad cilmi u lahayn arrinku saasuu noqday nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waman abda'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu wardadiow qofka camalkiisu la hadhoo nasabkiisaa wanaagsan laguma horumariyo shaqaysta buu nabigu leeyahy ilaahay raalligeliya waxaa xilka addoomaha la saaray ha laga soo baxo innii aciduka an takuuna min aljaahiliin bal ambiyada ilaahay siduu la hadlaya su-aalunbaabuu ilaahay weydiiyey markaasaa dembi laga dhigo waxaa leeyahy arrintani waa nooc jahlaya jaahila noqon waa su-aashaasunbaaba laga raacay malaa'igtuna ilaahay su-aalunbaabay weydiiyeenoo suuratulbaqara bilowgeeda sidaynu kusoo marnay aadamkan dad layska ubadkiisu noqonaya maxaad ka abuuraysaa unbaaba layi annagaaba ku dee ku ammaanayna oo tasbiix iyo xamdi wadnee iyagana waa tii la yidhi bal arday noqda inaa imtixaanka ka soo baxdaan iyo in kale marka had iyo jeer qofka wanaagsan ee aadi iska mida dadka muqarabiinta ama saabiqiinta imtixaankiisu aad buu u badan yahay mustawaha lagala hadlaya waa mustawo sareeya dadka mustawoodu dee ma sinna qof baa laga yaabaa dembiga weynun ka fog in arrinkiisu marayo qofna su-aashanaaba dee dembi u egaatay isaguna uu iskarto waxau ihi rabbi innii acuudu bika an as'alaka maa laysa lii bihi calm waan ka cudur buu ilaahayow waxaanan cilmigu lahayn inaan ku weydiiyo wixii aan cilmi u waayo waa inaan idhaahda allahu aclam taasi waa mid wixii aanan cilmi u lahayn waa inaan kaa sugaa cilmigiisa waa tu labaad wixii aanan cilmi u lahayn waa in aan isdhiibaa oo facala ra'si walcayn aan qiraa inaan addoonahay ku qanacsanoo wixii ilaahay uu yeelaaba inuu sax yahay addoonnimada taas iminkana haddaan adii dembi dhaafino aan adii naxariisan dee waan khasaari markaasaa ilaahay u naxariistay subxaana wa tacaala ka dhaaf qiila waxaa layaa nuux nuuxow ihbid deg oo doonnida ka deg bisalaamin minna nabadgelyo xagga yaga ka timid adigoo wata salaam wa barakaatin iyo khayraat barakooyinkaa iyo nabadgelyadaasoo calayka dushaada aan yeelay wa calaa umamin ummadana waan siiyey ummadahaasoo miman macag ka farcami doona adiga dadka kula socda wa umamun ummadana sanumaticuhum waan u raaxayn intan adduunyada uma yamasuhum mina cadaabun aliim xagga iyaga ku habsan doona cadaab weyn baanu kusoo dejin raaxada adduunyada ah kadib tilka buu ilaahay yidhi taa aad soo marteen qisadaa nebi nuux ee soo aragteen ummad yahay min ambaa'i alghayb wixii maqnaa warkiisii weeye nuuxiiha ilayk akhbaarta annaga ku waxyoonayno nebi maxamedow maa kunta taclamuhaa anta dee qisadan maad ogayn walaa qawmuka tolkaaguna muu ogayn min qabli haada suuradan ka hor ama war imika sheegidan ka hor fabir waxaa lagu leeyahy dee ku sabir ina alcaaqibata lilmuttaqiin cidhibta wanaagsan iyo dhaxalka fiican waxa leh dadka ilaahay ka cabsada nuux baa ilaahay ula hadlay waa doonidiiba caga dhigatay cirkiiyo dhulkii isku da-ay ee isku darooray way kala degeen arrimihiina ilaahay isku kiciyey baa kala dejiyey markaasaa ilaahay uhi nabadgelyana waad helaysaa barakana waad helaysaa adiga iyo inta kula socota iyo inta wanaagsana ka farcantaaba bahasha ka degan salaankeebay ku degeeniyo biyihii baaqiga xaguu maray meeshu halkeebay ahaydiyo arrimahaasoo dhan cibradu ma ahee cibradu waxa weeye siduu ilaahay awliyadana u badbaadiyo acdaa'ada u halaago cadowgana u halaago cibrada iyo casharku waxa weeye qof waliba maalmo cid waliba maalmo yarbay adduunyadan leedahay sida ay kaga tegayso qolana khayr baa khaatumadeedu noqonaysa qolana halaagaasuu noqonaya cibradu waxa weeye arrimaha inuu ilaahay hayo subxaanahu watacaala cidda kasoo horjeedsata siduu wax uga qabanayaana way u dhib yartahay kuma adkaato kuma adkaato dabayl iyo biyo wuxuu soo kiciyaba marka nabadgelya ilaahay uu siiye haa nabadgelyadii ilaahay buu kusoo nabadgalay haddii kalema waxaasoo duufaaniya waxaasoo dabaylaah iyo waxaasoo biyee da'ya miyuu ka nabadgeli lah waxa wey bisalaam udkhuluuhaa bisalaam nabadgelyadaasu kusoo badbaaday barakaduna dee dhulkii waa baaba'ay duufaankiibaa jiiday meel waliba way masaxantay haddaanu ilaahay dhulkan u barakaynin siday ugu noolaanayaan ilaahay baa u barakeeyey wax walba caadigiisii ka dhigay dadkii iyo dalkii iyo duunyadii mid waliba inuu xaaladiisii caadiga ahayd kusoo noqdo waa barako ilaahay uu siiyey ifka adduunyada marka ay ka tagaan ay wakhtigooda qaataanna barakadii ilaahay uu u horraysiin jiro u meel dhigi jiray awliyadiisa iyana way u meel taallaa marka calayka barakada iyo islaamtaasi dushaada wey wa calaa umamin minman macak ummado kula socda dushooda ayaa iyaguna ay barakadaasi tahay ama wa calaa umamin ummadana waan u barwaaqaynayaa yatafaracuun oo ka faafi doona wayatanaasaluuna ka dhalan doona miman macak intan kula socota intan kula socotaa waa siidhkiie dad badan oo saalixiin oo mu'miniin oo ambiyaabaa ka soo bixi doona oo nabadgelyadan iyo barakadan ilaahay uu siin doonaayo dadka had iyo jeer qisooyinkan dambe ay ka warramayaan ee la nabadgelinayo ayaa aayadda ilaahay uu kaga warramaya kuwa la halaagi doona ummadaha soo socdaana wuxuu iyagana ku ishaarayaa wa umamun sanumatichum uma yamasuu mina cadaabun aliim halkaa markiiba ilaahay wuxuu soo dhigay kow in halkan ay ka heli doonaan nabadgelyo iyo barag ay iska bushaaraysteena meeshayay ka walbahaarinoo ay odhan dee war meeshu meel afdhigi karaba maahee maxaynu yeellaa waxbayy warwar ilaahay badbaadiya wuu joogaa imkaba ta labaad dadku dee intaa la halaagay un inaanay ku egaanayn halkii kuwii hore mareen qaar dambe mari doonaan dadka dambena ay qaybsami doonaan ta saddexaadee meesha ilaaha uu sii sheegaa waxa weeye intani inay noqon doonto in faafta oo laga farcamo intan doonida saaran siiba dadka muminiinta halkaa saaran inabadiisaasoo afar ahaa kii la halaagay mooye saddexbaa halkan saarnaa kancaan baa lagu sheegaa mufasiriinta kutubahooda ay ku qoraan in la odhan jiray kii la halaagay xaam saam yaafif saddexdaa magacna waxaa la odhan jiray bay idhaahdeen Ah, kuwii doonida saarnaa ee namadiisa ahaa ee badbaaday kuwa iyo muminiintii kaleba wixii alla qadaray baa laga farcamay dadkii ka farcamaybaa iyana qaybsamay doona markaa saynu arki doono fasaaxadda qur-aanka iyo balaaqadiisa ayaa waxay keenayaan inaanu wax culaysa yeelanin walow haba kulmaan xarfo badan oo isku nooca ah. iminka sideed miimood baa kulmay halkan sideed miimood miim marka lae sideed baa kulmay oon haddana wax fiqaliyo culaysa keenayn wa umamin miman macak asalkeedaba xarafku markuu shidan yahy waa laba xaraf si haddee luqadaha ku taqaano ilaa af soomaaligeeda xarafku mar hadduu adagyahy waa laba marka imika afar miimoodoo shidan baa dee halkan kaaga muuqanaya saddex miimoodoo shidan miman macak saddexdaa miimood waa shidan yihin macnaheedu waa lix xaraf weeye uma labaa ku jira sideedaasoo kulmaan iqal keenaynin halka laga yaabo luqal carabiya in xarfo isku makhaarij dhow ama afka meel isku dhow ka soo baxa haddii la isu geeyo kuwo isku mida iska daayo in ay keenaan iqal iyo culays nin shaaciraha gabiyayo waxau ihi walaysa qurba qabri xarbin qabru wa qabru xarbin bimakaanin qafru marka qaaf iyo la isu geeyo iyo ba iyo erayada ah dadka qof bartay mooye qof kale waa iska adagtayba siduugu dhawa walaysa qurba qabri xarbin qabru wa qabru xarbin bimakaanin qafru waa diingodgal godgoray galti oo kale ciyaalka <laughs> lagu halxidhaalayn jiray bal inuu carabkiisu tijaabay ahayd ilmaha inuu carabkiisu adkaaday oo eh, ma carab la-aantii iyo jalaqdii ciyaalnimada ay ka baxday iyo in kale ayaa lagu eegi jiray marka adigu almuhim fasaaxadda qur-aanka iyo balaaqadiisa ka mid tahay wacalaa umamin miman macak saasaa ilaahay u sheego la qabso weeye sunnadii adduunyadu may dhammaaninoo intan laguma idlaanine wayse soo daba haysaa baashi way bilaabanta ilaahaybaa haddaba waxa uu xusay qisooyinkan qur-aanku uu ka waramayo inay ka mid yihiin qeybka qeybku waa wixii naga maqana inaan wixii tegayna qeyb baa la ydhaahdaa waxa soo socdana qeyb baa la ydhaahdaa ilaahay unba xaqiiqadiisa ogsoone makhluuqaadku saabaal iyo ka waramid iyo ka qisood mooyaane macluumaad dhaba kama hayaan caalimu lghaybi waashahaada ilaahay baa isku sii ogsoon labadaba waxa maqda iyo waxa maqan iyo wax muuqda marka wixii tegay qayb waa la ydhaa sida aayadani tilmaantay waxa soo socdana qayb baa la ydhaahdaa labadaba rumayntoodaaynu ku ammaananay oo muminiintu ay ku ammaanan yihin wixii ilaahay u sheegunbay ka qaata ilaa cid kaleo laga rumaysan karaa ma jirteen qaybka noocan ah oo laga waramay oo si xeel dheer looga waramay oo xaqiiqada waafaqsan waxa ay caddaynaysaa risaalata rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nebigani inuu nebi ilaahay soo diraya waa arrin caddaynaysaoo mucjisaadkiisa ka midta waa kaa ilaahay uhi nuuxiihaa ilayk annagaa kuu waaxyoona ee cid kuu sheegtay iyo kitaabaad ka soo qoratay toona ma jiro maa kunta taclamuhaa anta walaa qawmuk adiga iyo qurayshi toona maydaan aqoon maad aqoonin waana taqaanaa ammaan bay u tahy waa markhaati ilaahay uu u markhaati furaya rasuulka sala allahu calayh wasalem fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin waxa weeye dagaal baa jira aflagaadaa jirta eedayn baa jirta dee ka infiraarinoo ha ka cararin waxyigae waxyigaaga hayso ogowna aakhirka iyo gebagabada cidhibta wanaagsan inuu ilaahay siinayo awliyadiisa waana siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa ugu bushaareeyayoo wakhtiga aayaadkani ay soo degayeen waa wakhtigii cabsida ay ku badnayd cadowgu eryanayay laakiin halkay ku dambaysay waad garan wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajaa ayay ku dambaysay wa ilaa caadin akhaahum huudan reer caadna waxaan u dirnay walaalkoodii nebigii ka dhashee huud la odhan jiray ayaan rasuul uga dhigaan u diray qaala markaa nebigaasi wuxuu yidhi isagoo markiiba bilaabay yaa qowmi icbudullaah qolyahaygiyo ilaahay caabuda kalihii maa lakum min ilaahin hayruhu ilaah aan isaga ahayn ma lihidin in antum ilaa muftaruun maa antum ilaa muftaruun ma tihidin ilaa kuwo iska been abuuranaya mooyaane been abuurad weeye waxaa ilaahyaasha ku sheegaysa yaa qawmi laa asalukum calayhi ajran tolkayow mushqaayad idinkuma weydiisanayo risaalada aan idin soo gaadhsiiyey laa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi ay cala tabliiq waxaanaan idinsoo gaarsiiyey gaadhsiiyey ajran adduunya maya in ajriya abaalkaygii ma ahaanin ilaa cala aladii fadaranii kii abuuray ayuu saaran yahay isagaa xil qaaday inuu i abaal marinayo afalaa tacqiluun miyaydan caqli lahayn inaan idiin gurmanayo meesha dan adduunyo ka lahayn wayaa qowmi istakfiruu rabbakum tolkayow ilaahay dembidhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi u noqda yursili samaaa roobkuu idiin soo dejin doonaa calaykum dushiina midraara isaga oo shubmaya oo israacraacsano fara badan wayasidkum wuxuu idiin kordhin doonaa quwatan awood ilaa quwatikum awooddaa imika leediin mid kaleu idinku dari walaa tatawallow ha sii jeedsanina oo ilaahay iyo rasusha ha ka sii jeedsanina mujrimiina idinkoo dembiilayaala war afmaroorinta iska daaya buuhi oo ilaahay rasusha soo qaabila sidaa weeye ilaahay wuxuu halkan ku xuseeyaa inaanu ummad kastoo imanaysayba inaanu dayicin aanay digliin la-ayn waxay ku marmarsoodaan jirin laakiin rasuul buu u diray waxaa halkaa kaaga muuqanaya muddada udhaxaysay dabcan inaanay sahlanayn haddii yar doonidaasi ay saarnay bal iminkana ummaddani ay tahay ummad aada u ballaadhan oo fara badan oo dhul camiraysa manaa qolada hore ciraaq bay deganaayeen qoladanina jasiiradan carabta shibhal jasiira alcarabiya inta la idhaahdo koonfurteeda oo dalkan yaman la yidhaahdo ah ayay deganaayeen qolyaha kale reer tamuuda iyagana qisadooda ay soo socotaana eh, jasiira alcarabiya waqooyigeeda ayay iyaguna deganaayeen eryadaa urdun iyo eh, sacuudiga waqooyigiisa marka waxaynu uga soconnaa muddada dadkani ay ku farcameen intii doonida saarnayd ee ay noqdeen ummado dhan oo dhul camiray oo beerale oo dee aad u fara badan deegaankoodu ballaadhan yahay muddada intaa ku gaari kareen waa muddo intee laeg waa muddo dee fara badan oo kumanyaal sanadooda naskuma xadidin oo taadhaydka iyo nambarada iyo waxaa nasku kuma dadaalee dee xikmadda aynu sheegaynee ka ballaadhan ayaa kitaabku maaragtay u socdaa saa daraaddeed baa aad halkaa markiiba ka arkaysaa in wakhtigu aanu yarayn wati aad u dheeru yahay aad u dheer nimankii iyaga ahaa walaalkood baa loo diray huud erayga akhaahum macnaha uu sheegayaabaa waxa ay tahay dadku hadday wuxuun rumaysanayaan dee kay dhaleen ama iyaga ka tirsan akhal qowm luqa alcarabiya waxaa loo yaqaana akhal qowm waa ibnulqowm qolo walaalkood waa mid iyaga ka mid a ah. waa inaanay dhaleen oo iyaga ku abtirsanayo asalkiisa la yaqaano macruufa oo la odhanayn waa mid qaxoontiya iyo waa mid wax baaskeena iyo marmarsiyo kaleton lagu soo dhex turay aan la odhanayn ahaahum kii wax laga qaadan lah isaguna yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmi buu ayuu saddex afar jeer intanoo qura soo celinaya saa arkayso wuxuu faray marka wixii loogu soo diray asalkiisiyo towxiida koow wuxuu u sheegay iyagu waxa ay yihiin waxaa kusii xiga isagu waxa uu yahayna wuu sheegay iyo wuxuu taagany u socdo waxa ku waajiba inay fuliyaanna wuu sheegay waajibkaa hadday fuliyaan waxay kala kulmayaanna wuu sheegay waa tartiibtii iyo xikmadii dacwadda dadkiibuu baaqay warkiibuu u caddeeyey wixii ugu muhiimsanaana wuu uga bilaabay oo ah shahaadadii iyo iimaankiiya ah, daa'iradii laga gelaya islaamka waxaanu ka xishooninoo afka aanu ka dhowrin af muggii uu ku sheegay iyo si miisaaman iyagu waxay yihiin man hum wa fii maadaa hum waxay ku dhex jiraan markuu ihi icbudullaaha maa lakum min ilaahin kayruhu waajibkii saaraa kadib wuxuu yidhi in antum ilaa muftaruun mujaamalo iyo mudaamalo mudaaraad calaa xisaab iddiin uma soo warwareegina wuxuu ihi waar yaadheen war waxaanoo ilaahyaalaha iyo qoryahana dul fadhidaan iyo waxani waa been abuur waa been abuur buui marka saasuu xaqiiqada ugu dhiibayoo dee asalkeedaba haa iyo maya wax u dhexeeyaa ma jiro markaa inay baatil ku sugan yihiin buu u dhiibay taas waa mid wuxuu u sheegay isagu ka uu yahay inuu yahay mid gurmad u socdo oo dadkan aan ka shaqaysanaynoo oo maslaxada adduunyo aan loogu marmarsoon karaynin taasina waxaa caddaynaysa yaa qowmi laa as'alukum calayhi ajra waar meeshii sida qofka shaqo qabanaya lagu yaqaano shaqo adduunyo doonaya waxaa lagu yaqaanaa tallaabadu qaadayaba inuu yidhaahdo maxaa lacag igu jira mushqaayadeedu waa imisa tacaalow falnatafiq irasuum bal kaalay aan ka heshiinna horta wixii aan qaadan lahaaye ayaa la ydhaa oo iminka qofka gaalkaa ah haddii aad iska waraysataan waxyaabaha uu qabanayo kaama qabto waxbaanan ka helin kan waxaasaan ka helaa kaa maxaan ka helaya iga galay waxaasu ahriyaya lanna wixiisuba waa maxaan ka helaa wey marka aniga adduunya ma taalla buuhi adduunyadaydii abaalkaygu abaalkaygu waxaa wey ilaa calalladii fadaranii anigu ilaahay baan ku xidhnaayo kaasa ii yabaayoo wixii aan waajibkan gudashadiisa ku helay waxa xilahe saaran ay ilaahay kaga badbaadi karayaan ee addoonnimada ay ku xaqiijin karayaan ayuu faray oo ah istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilay meeshan waxa ay ku dhex jiraan addoonkoo soo noqda iyo isagoo ilaahay baryo yidha ilaahay iga dhaaf waxay ku jiraan waxaasunbaa laga badbaadi karaa waa gaalnimo waa diinla-aan iyo iimaanla-aan marka atawbatu uma alistiqfaar walistikfaaru uma tawba inuu dhaa ilaahayow naga dhaaf waqatubnaa ilayk waanaan kuu soo noqda ilaahayow naga dhaaf taa xalka kelihi waa kaasun meel kaloo loo mari karaa ma jiro taana waa waajibka saaran midhahay ka goosanayaan markaa midhahay ka goosanayaan ilaahayoo loo toobad keeno oo dembi dhaaf la weydiisto oo keligii la caabudo midhuhuna waa kuwa istaba socda intaan aakhiraba la gaahin horta adduunyadaba la dhargayaaba adduunyada ayaa la dhargaya yursil isamaa calaykum midraaran wayasidkum quwatan ilaa quwatikum amaradii iyo midhihii istiaarta marka halkaa hore ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru ucbuduu macnaha waxa weeyaan lafdu eh, alcubuudiya waxa uu tusinayaa min cabada ariiq wadadiibaa ayaa la xagaafoo la xaaday oo laga dhigay midaan lagu turunturoonayn marka addoonku waa inuu noqdaa addoon carbisan oo siduu dariiqaasi uya dariiq mucabada oo sallaxan uuya addoonki waa inuu addoon shaydaankii gaadhoo ilaahay iyo waajibkii uu saaray u sallaxan waa yahay addoon carbisan oo layliyan waa yahay siduu dariiqaasi mucabad u yahay waa addoonkanina u yahay mid eh, cabdiyahoo mucabad ahoo carbisanoo layliyan oon afka taagayn markaa ilaahay samaduu soo dayn samadu waxaa lagu tilmaamaa luqal carabiya kullu maa yasmu canka wixii kaa sarreeyaaba waa samo roobku waa samo daruurtu waa samo cirku waa samo ilaana wuu canka wuu kaa sarreeyaa marka lama odhanayo dee cirku made ee daruuraha biyaha ku jiraada ah dee wixii kaa sarreeyaabaa samaa dhinaca marka laga eego samadii madarkii buu soo daynaya isagoo aan kala gool lahayn halkaa waxaynu ka fahmnay shayga la yidhaahdo dadkoo ilaahay u toobad keena oo ilaahay ku xidhan oo galowshiiya bixiya waa miftaaxa arsaaqada waa miftaaxa madarka waa miftaaxa barakada waa miftaaxa horumarka quwatan ilaa quwatikum sa ka arkayso dadkoo ilaahay caasiya oo kasoo horjeedsadana waxay daliil u tahay ama sabab ay u tahay in wax waliba nag noqdaan oo wax waliba isa soo xidhaan lidaalik ba jeer marka roobka la waayo siduu rasuululaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam ficilnimo dadka ugu muujiya waxaa idinla toobad keeno wixii macsiyaa laga baxo dadku is wada saamaxo meel bannaan loo baxo salaatul istisqaa la tukado wakaa sidaa uu nebi nuux ku unbuu nebiganna ku leeyahy wayasiidkum quwatan ilaa quwatikum marka quwo way haystaan iminka haa quwo way haystaanoo quwo maadi ah ayay haysteenoo dee niman waxay ahaayeen camaaliqa ah waaweyn xagga habku ilaahay u abuuray marka la eego waxay ahaayeen niman aad iyo aad dhulka u camiro oo biyo xidheennada samaynayaani godadka ay ka qorayaan buuraha iyo fooqyada la dhisaya iyo beeraha la jeexay iyo niman waxay ahaayeen yidhi waxaanu nahay dad horu maray oo maaragtay wax soo saarku abtirsaday quwadii maadiga ahayd wey taas laakiin quwadii macnawiga ahayd ee ruuxiga ahayd oo ka maqnayd baa idinku biiri weeye wayasidkum quwatan ilaa quwatikum awooddiinnii maadiga ahayd tii diiniga ahayd baa ku biiraysa wey leanna imika way dhantaalan yihin oo waxaanay ku faanayaan iyo awoodda ille waxay dhaha man ashaddu quwa siduu qur ka warramay war naga xoog badan bay dhaha bal wixii neeryadan joogaa isu tagoo annaga yaa naga xoog badan xoog iyo xoolabada annaga ayay nagu urureen bay dhaha waar waa maadigiiye quwada kale ilahay uu ku biirinaya waa tii ruuxda iyo tii diinta iyo ku dhaqanka shareecad way lahaayeen oo dadku had iyo jeer markay diin ilaahay raacayaan ilaahayna ay ku toosan yihiin ila ilaahaybaa garabkooda taagane way ka xoog badan ummadaha kale way ka xoog badan yihiin saa daraadeed ba haddii gaal la dagaalamayo de sida fiqiga jihaadka macruufka ko qofka muslimkiiba laba udhigmaa laba ayuu ku beegmayaa weliba haduu inuu ka cararaay xaaraanta marka wayazidkum quwatan ilaa quwatikum quwadii uu qofku lahaa baad ku kala wehelisaa walaa tatawallow mujrimiin qaaluu waxay idhaahdeen yaa huudu waarhuudow hadalqalafsan wey maa ji'naa bibayina wax lagu qanca maad keenin wax cad maad keenin wamaa naxnu anaguna ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyaashayada ugama tegayna can qowlika hadalkaaga hadal ugama tegayna ilaah wamaa naxnu laka bimuminiin annaguna kuu jiibin mayno oo runbaad sheegtay marna ku odhan mayno in naquulu maa naquulu annagu odhan mayno imikaanu kuu sheegaynaae ilactaraaka waxa kuwan jaafay ama ku simbiiday ama ku waxyeelayuunbaanu ku leenahay bacdu aalihatina ilaahyaashayada qaarkood baa bisuu'in balaayo kugu duray waa lagu maray saasaanu ku leenahay qaala markaa wuxuu idhi innii anigu ushhid ullaah ilaahaybaan markhaatigelinayaa washhaduu idinkuna markhaati ka ahaada annii barii'un inaan ka fogahay oon ka durugsanahay mimaa tushrikuun gaalnimadiinna min duuni mimaa tushrikuuna waxaa ilahay u shriig yeelaysaanoo min duunihi aan alle ahayn ee ilaahay kayrkiya fakiiduunii jamiican ishirqoola sidaa u dhan uma laa tundiruuni cagta ha ii dhiginoo ha ii kaadininee balaayadiinna soo qadima innii tawakaltu cala allah anugu ilaahay baan tala saartay rabbii wa rabbikum aniga iyo idinkaba inoo ilaaha ahaa maa min daabatin wax dhulka dulku tukubayaa ma jiro oo noolo ah sanku neefle ma jiro ilaa hadduu jiro aakhidun binaasiyatiha ilaahay baa foodiisa haya foodu ilaahay hayaa isagaa maamula ina rabbii calaa siraatin mustaqiim ilaahaygu ji toosan buu ku suganyuu dadka ugu yeedhaya fain tawallow haddaad sii jeesataan imikabaa idiin sheegaya faqad ablaqtukum waxaan idin gaadhsiiyey maa ursiltu bihi ilaykum wixii la igu soo diray idin gaadhsiiya ammaanadii ma gaboodfalin wayastakhlifu rabbii qowman ilaahayguna qolo kaluu keeni halkan hayrakum aan idinka ahayn ummado aan idinka ahayn buu halkan ku beeri walaa taduruunahu shay-an ilaahayna waxba yeeli kari maysaan ina rabbii calaa kulli shayin xafiid ilaahaygu wax walba isagaa gaarka haya isaga ayaa gacanta ku haya halkaasuu intaasaa la isweydaarsaday waa laysu bareeray nin waliba tiisiibuu ritay ta awliyada ilaahayo rasuushiisaana guulaystay waa kifaaxa ah. saasaa markaa sunnada qur-aanku ina baraya waa saas weeyaano halkaana wuxuuna kasoo jeeda uun saf shaydaanku uu calankiisa la garab taagan yahay dabada kasoo wado oo uu ka dhex hadlayo ayaa halkaa kasoo jeeda halkanna saf baa ka jeeda ilaahii boqorkaah subxaana wa tacaala uu garab taagan yahay rusushiisa iyo malaa'igtiisa iyo muminiinta ilaahayna ay horkacayaan ilaahayna garabkooda uu taagan yahay labadaasaa siday usoo bilaabantay ilaa sida ay u dhammaanayso labadaasaa ayaa maogtay legdanka kusoo jira labadaa qofku intaa dhexdooda haddii uu midhiiqiyo oo uu kolba dhanu yara dusduso sida munaafiqiintana aakhirka dhanunbuu ku biyo shubanaya labadaa waxaynu arkaynaa markaad maqaaladooda eegto ilaa shan arrimood baa inooga muuqanaya marka hore waxay yidhaahdeen bayina ma jirta baydhaan bayina bayinadu macnaha waxaanu ku qanacnaa ma jiro oo rasuulku mucjiso khaasa ah. qur-aanku uma sheegin sida rususha kale had jeer mucjiso loogu sheegay sidaa daraaddeed baa isaga wixii ka dambeeyey ambiyada oo dee marka laga bilaabo saalix iyo kuwa kasii dambeeyay qaalibkoodu waxay leeyihiin mucjisaad bay leeyihiin laakiin taasi mubarir ma aha ama shay sabab u noqon kara maahe rasuulku shayga uu sido bayina la baaba lagu rumaysanaya oo lagu qaadanaya leanna waa shay bayaansanba markiisa horeba shay istidlaal iyo nadari iyo caqliyaad iyo istintaaj wax la kala dhaliyo lasii u baahanba maaha waxa uu rasuulku tusayaa waa wax wada cad oo la taaban karo qofka jaahilkii akhrii karo marka taasi marmarsiya ka dhigteen marka halkaa waxaa laga fahmayaa had iyo jeer qofka indhala inaanu waxaa waaweyna rususha ilaahay sheegayaa u muuqanaynin diinta ilaahay waxay u muuqataa un qofkii indhaha qalbigu u arinta labaad sheegeen waxa weeye wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qowlik hadalni yidhi ilaahyaasha iyada uga fuqimaynabayna halkaa waxaad ka aragtay had iyo jeer diinlaawayaasha luqada ay ku hadlaan waa luqatulquwa luqatulquwa ayay ku hadlaan marka waxay dhahaan wardee ficil kale iyo xoogxoog iyo boqorna muquuniyo waxaa mooyaane wacdi raggani nimanuu wacdi marayo ma nihin marka qofka aan diinta lahayn waxaa lagu muquuniyaa xoog isaguna xoog buu wax ku muquuniyaa laakiin ma aha mid u fiirsanaya dood iyo xujo iyo daliil iyo taasina waataynu maanta arkayno yaa xaq wada iyo yaa dood badan iyo yaa daliil badan iyo lama eega keebaa xoog weyn baa la eega dad badanina keebaa xoog weynaynu ku xidhiidhna awrka ayay eegtaan arrinta saddexaad aynu arkayna waxa wamaa naxnu laka bimuminiin saa weeyo kuu rumayn mayna baydhaa adiga intaanu ku rumayno iska dhaafo hadalkaaga rumaysnayn hadalkaaga ayaanaan rumaysnayn waxaynu halkaana ka faa'idaysanaynaa in had iyo jeer qofka xaq wada qofka xaqa ka soo horjeedaa aanu wixiisa suuq gelinaynin oo aanu ammaanaynin laakiinuu eedayn doonuu ka soo horjeedo waxa afraad oo inoo muuqanaya waa arrin iska soo noqnoqotaa calaa mari alcusuuri waadduhuur marka la eego wakhtiga maraya wakhti walbe in had iyo jeer qofka aan ilaahay rumaysnayn awooddii ilaahay meelo kale u kula meeraystaa wixii dhacana ilaahay uma tiiriyo ee cid kale oo aan itaalba lahayn ayuu kula meeraystaa waxa ku badan waxaa la ydhaa sharaysiga iyo baasaysiga ayaa ku badan nimankani waxay dhaheen in naquulu ictiraagu waxa weeye gujada waxa weeye suu-una dee waa xumaantii marka wuxuunaanu leenahay in naquulu ilactaraaka bacdu aalihatina bisuu war ilaahyaashayada qaarkood baa waxa ay kugu waxyeeleeyeen xumaan sanam halkaa qolfoofahoo qorye ahoo isagiiba la ilaalinayo waashmaana leh oo meel iska yaallaa waxay kuleeyihiin ay nebigan kula hadlayaan rasuulkan ilaahay oo ragkii ugu fariidsanaa ugu fadinsanaa ugu cilmi badnaaya ayaa waxay kuleeyihiin ilaah halkaa fadhiyaa ku simbiiday marka iyadoo aad ilaahay leedahayoo awooddiisii ay jirto haduu qof kugu shaxaadayo hebel baa ku cawriyay waan ku cawriy waan ku wanjaafiy awliyadaa ku cawriy waxaa kuula meeraysanayo waar toobadkeendheh toobadkeen dheh ilaahaybaa awoodaha iska leh waxaa dadka kula warwareegin waaya qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa wey wixii ilaahay noo qadaruun baa nagu dhaca waxaanu ilaahay qadarinimo dhaco saasiibaa markaa had iyo jeeray dadkaas oo kale waa arrin liidata isaguna saynu arkayno toban arimo hadday shan sheegeen toban arrimood buu isu dabadhigay marka u horeeya wuxuu ihi innii ushhid ullaha washhadu annii bariiun mima tushrikuun innii ushhid ullaah waxaan anugu markhaati ka dhigayaa ilaahay macnaha iyagu ma aqoonsano markhaatiga ilaahay laakiin isagu waxa uu kaga ciilla'yahay inuu ilaahii soo diray uu raalli gelinaya arkayo marka kol haddaan ilaahay markhaati ka dhigtay arrinku waa idhan yahay waxa labaad uu idhi washhadu anii bariun mima tushrikuun beri baan ka ahay saasaa la doonayaa qofku waa inuu ilaahay subxaana watacaala iska dhisaa dadka ilaahay ka soo horjeedsadayna uu ka beri noqdaa oo aanu bal si ay uga raali noqdaan waayo waxaanu iswaafajin karaynin qofku inuu ilaahayna raaligeliyo kuwa ka soo horjeedana raaligeliyo labadu isqaban maayaan waar anigu ilaahay baan raaligeliyo way arkaya o idinkuna imikaba ogaad inaan beri ka ahay idinku markhaati iga noqdo waxaa wadaan arrinta saddexaad uu sheegay waxa weeye nin inuu yahay dhaatay awoodda ilaahay buu ku dhaatay nin ishubo weeye markaasuu yidhi fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun bal eraygaa waar isu wada taga oo dowladdiin iyo shacbigiin iyo maamulkiinu isku biiroo bal waxaa balaayo haysaan soo hurgufa buui in yarna ha ii fursadba haysiinina waa nin ishuba wuxuu markiiba soo dhigay cidda uu isku hubu ku tiirsan yahay innii tawakaltu cala allaahi rabbii wa rabbikum anigu dee ilaahay baan ku tiirsanay oo idinka iyo idinkiina nii hanjabaya iyo anigaba isagii inoo wada ilaaha ahaa ee idinku ka goosateen baan anugu ku tiirsanahay arinta shanaadee uu sheegay waxa weeye inuu ilaahay u qalmo oo uu ku habboonyay in lagu tiirsado markaasaa muxuu yidhi maa min daabbatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha maa min daaba daaba waa wax kastoo dhulka dultukuba wax kastoo sanku neefla ah nool ilaahay baa foodiisa haya foodu marar badan buu qur-aanku tilmaamaa lanasfacan binnaasiya naasiyatin kaadibatin khaaia ducadii nabiga waxay ahayd naasiyatii biyadik ilaa maadin fiya xukmuk ilaahayow foodaydu gacantaaday ku jirtaa culamada wakhtiyadan dambe sayniska iyo insaanka cilmigiisa daraasada ku samey waxay tilmaamaan maskaxda qaybta mudrikada ama mufakirada ee qofku uu ku fikiro xayawaan kaga duwan intan hore frontka ku jirto intaa hore ayaa ay ku jirtaa maskaxda waa intaa qur-aanku naasiyadaa uu xusaya weeye oo qaybtaa mudrikada ama had iyo jeer qofku limada uu ka keenayo had iyo jeer haddii xayawaanka la amro wuu dhaqaaqa uun amarka wuu qaataa laakiin insaanka waxa uu leeyahy qaybtaa mudrikada ma mufakirada marka la idhaahdo waxaa qabo lima buu leey waay maxaan dee u qabtaa marka waa jawaab celinta meesha uu ka keenayo waa meesha xilkaska asalka u ah sidaa daraaddeed baa naasiyada rubama waa cijaaska cilmiga ah ee qur-aanka ayay ka mid tahay marka insaan waliba halkaa uu ka fikirayo istijwaabka ka keenayo ilahay baa gacanta ku haya noole walba markaa inaan ku tiirsado oo arrinkayga aan u dhiibto oo addoon aan u noqdo dee wuu istaahilaa wuu ku habboon yahay ee kuwan gidaarada yuurura ee igu hanjabaysaan maaha ilaahay arrinta lixaad uu sheegay waxa weeye ilaahay sidaa uu badbaadada u leeyahay oo qofka balaayadii adduunyada ku dhicilayd uu ka badbaadinayo badbaadada aakhirana isaga hayooo diin iyo iimaan iyo islaamnimo dariiq wanaagsana buu dadka u jeexo ina rabbii calaa siraatin mustaqiim ilaahaygu ji toosan buu ku sugan yahayoo dadkana jidkaa toosan buu la doonayaayo waa islaamnimada arinta toddobaad uu sheegay waxa weeye fain tawallow faqad ablaqtukum maa ursiltu bihi ilaykum haddii aa tawallow waa khitaab maadina way noqon kartaa mudaaricna way noqon kartaa marka mudaarica tatawallow bay noqon lahayd laakiin labadii taood baa midkood litakhfiif loo xadfay markaa tawallow inay ficilku yahay mudaaric khitaabahoo cid lala hadlayana waxaa muujinaya faqad ablaqtukum dee khitaabka ka dambeeya haddaa ragow sii jeesataan anigu wixii la soo diray ammaanadii arrintaas waxay tusinaysaa inaan ilaahay kala xisaabtamaynin gaalnimadooda iyo shirkiga xumaantii samaynaya laakiin uu ku faanaya inuu ammaanadii gutay sidaasaanay tahay oo dadkoo dhami hadday wada gaalooban laakiin adigu aad xilkaagii gudatay oo sidii ugu quruxda badnayd ee aan hagrasho lahayn ee aad u gaadhsiisay dadka adiga waajibkaagii waad gudatay waxa sideedaadoo uu sheegay sunnada ilaahay inay tahay iyo soo jireenka la arki jiray ka sidaa xaaladiisu noqota ee shaydaanu horkace ilaahay ka baydha inuu ilaahay cirbaha goyn jiray leanna raadkii qowmu nuux baa sii muuqda wayastakhlifu rabbii qowman hayrakum halkaa maanta aad joogtaan rag baa ka tegayoo rag buu keeni doonaa saasaanaynu dareensanna mid kastooo dhuglugla'ah iyo dad kastaoo kibro awood leh oo ilaahay iyo diintiisa ka hor yimaada tanunbaa u taalla wayastakhlifu rabbii qowman hayrakum macnaha awoodoodaasiyay kulugoyninoo kuwan adduunyadaba ka tegi maayaan iyo kuwan weligood dhici maayaan iyo kuwan iyagunbaa meesha ka dowlad ahaanaya waswaaskaasiyu ibliis kugu harowsanine waanay jirtaa isqancintan addoonku uu isku qancinaya sunnada iyo soo jireenka adduunyada in cid waliba maalmo yar ay lahay maalmaheedii si wanaagsan hadday u qaadan weydana waddaduunbaa laga duwi doonaa arrinta sagaalaad waxa wey walaa taduruunahu shayan ilaahay addoon waxba kalama hor yimaado ummadaha kale waxaa la yaqaanaa cid kastoo awood leh hadday doonto inay wax samayso iyadoo aada isugu kalsoon oo aada u soo bu'aysa ayuunbay haddana wax ka hor yimaadaan basay idhahaan howlo lama filaana dhacay muqaawama inaga hortimuunbay idhahdaan <laughs> mid kastoo xoog leh oo barnaamijli intaasaanu kaga takhallusayna ameerika waxay dhahaan beriga xamar ka dagaalamayn bay yidhaahdeen waxaa loogu talagalay labaatan daqiiqa ciidankii kobrayaasha Eh, iyo ranjarisku kabraha watay ranjariska ahaa inay toban daqiiqo kusoo afjaraan caydiidkan iyo meelaha gidaarada warwareegay <laughs> markaasaa markii dambe faallaynaya waxay afartan daqiiqa markii ay socdeen dagaalku uu socdaybay wax waliba sidii loogu talagalay iska bedeleen bay dhah wax waliba sidii loogu talagalaybay iska bedeleen ciidankii taliskii baa ka lumay taangiyaashii iyo diyaaradiibaa iswaayey shantii askariba meel bay u goosmeen dabeetana dee nimankii jabhadaha ayuu gaaru dagaalan yaqaaneenoo Eh, wax talisaba umay baahnayn nin waliba halkiisu ka soo riday kuwana nin waliba halkiisu ka cararayba marka waxaynu uga jeednaa waa tajaaribka adduunyadayna soo maraya walaa taduruunahu shay-an ilaahay markuu doono inu markuu idin maago waxba kalama hor iman kartaan muqaawamo ma jiraysa ilahay lagala horta arrinta tobnaad waxa weeye gebagabadu ina rabbii calaa kulli shayin xafiid ilaahay wax walba ishiisa haysa wax walba ishiisa hayse ku san oo uu badbaadinayo ku xun oo uu halaagayo halkaasayno tobanka arrimood buu isna duldhigay walamaa jaaa amrunaa buu ilaha yidhi sidiisiibaa u dhacday walamaa jaaa markii uu yimi amrunaa halaaga yagii najaynaa waxaanu nabadgelinay buu ilaaha yidhi huudda nabiga laydhaah ayaa nabadgeliyey waaladiina aamanuu maca kuwii muminiinta ahaa aamanuu billaahi maca kuwii ilaahay rumeeye maciisa ahaa ee la socdayna waa nabadgeliyey iskamay nabadgelina biraxmatin mina naxariis xagga yaga ka ahaatay bay ku badbaadeen wanajaynahum waxaanu ka nabadgelinay min cadaabin qaliib cadaab aad u adag cadaab culus wa tilka caad buu ilaha yidhi taasi waa reer caadde jaxaduu waxay diideen biaayaati rabbihim ilaahoodu aayadihii uu siiyey ayay diideen wa casow rusulah ilaahay rusushiisiina way ku gacmasaydheen oo way diideen watabacuu waxay raaceen ay daba amra kulli jabbaarin caniid mid kasta oo madax adagoo kibray amarkiisiibay waayahay yidhaahdeen wa utbicuu waxa laga daba tuuro la raaciyey fii haadihi dunyaa lacna adduunyadii iyo ifka ilaahay nacdal buu dusha uga tuuray wa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamahana nacdashii ilaahay kamay degina way saarantay alaa buu ilahay yidhi war soo jeesta oo inak caadan qoladii reer caad la odhan jiray kafaruu rabbahum ilaahoodiibay ka gaaloobeen oo ay diideen alaa mar labaad soo jeesta oo bucdan licaad allaha fogeeyo caad qawmi huud nebi huud qoladiisii ahaa taasaa gabagabadii noqotayoo ma siday yidhaahdeen bay u dhacday mise siduu yidhi bay u dhacday siduu yidhi bay u dhacday sidii ilaahay uu ka warinayay ee marka horeba iyagoo u sheegay ee sunnada macruufka ay ahayd ee ilaahay laga yaqaanay sidiibaa arrinkooda u dhacay amarkaygiibaa yimid baa ilahay uhi amarkaas waa cadaabkii amar la filayay buu ahaa amar lagula dhaqmay buu ahaa kuwii hore waa halaa ku imanaya amar ilaahay uu malaa'igta amray inay waxaa ku hurgufaan amarkaasoo ilaahay uu markiiba fasiro u ihi cadaab haliida buu ku sheegay cadaab haliida adag cadaab adag oo weliba yaa laytahu miskiinnimadoode ay garan kari waayeen inuu cadaab yahay isagoo dul taagan oo loo diyaariyabay itaaldarradoodii aqoon darradooda garan kari waayeen wixii lagu halaagayasuratuaxqaaf ayaa ilaahay kaga warramay ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ila masaakinuhum kadalika najzi lqowma almujrimiin taasaa ilahay uu kusoo gebagabeeyey wuxuu ilaahay tilmaamay in gantaalihii lagu hurgufayay ayaa daruuro laga soo dhigay sida diyaaradan diyaaradaha qaada ama gantaalaha qaada noocii oo kale ayaa daruura laga soo dhigay cadaabkii dabaylo iyo madaafiicis wata ayaa markaa daruur laga soo dhigay dabenaxayna war madar maasha allah heegooyin iyo waqal waaweyn ayaa soo socda bay yidhaahdeen oo inoo roobaynayo jawaabtii ilahayna waxay noqotay waa tan maasaa midhbo meel maray waaya waxaa ilaahay u nabadgelya yahuud iyo mu'miniintii maciisa ahaa marka arrin ilaahay yimaado ilaahay oo loo cararay iyo awliyadiisaoo la garab qabsadunbaa lagu nabadgalaa marka intii garabka qabsatee garab taagnayd u hiilinaysay nebigan ayaa ilaahay u nabadgeliyay naxariis baan ku nabadgeliyay maadaama xirfad bay lagu nabadgeli kara xirfad iyo xeelad kuwii sheeganayay waddadaa laga duweeyey oo way halaagsameene halaag baa ku dhacay laakiin naxariista ilaahay cidii heshay waa kuwan cadaab qaliidaa laga nabadgeliya tilka caad tilka waxaa lagu ishaaraa had iyo jeer daaka tilka daa waa waxa dhowaa lagu ishaaraa daakana waa waxa meel dhexe jooga tilka iyo daalika iyo waxa lagu iyo hunaalika iyo waa erayada lagu ishaaro ila almushaari ilayhi lbaciid shay durugsan baa lagu ishaaraa marka haddana iyagiina waaba kuwanaynu ka sheekaynayno qisadooda walama kamanaynan bixin haddana ishaarada lagu isticmaalay waa mid baciid ahoo durugsan latiifada iman kartaa waxa weeye allahu aclam in la yidhaahdo tilka taa fogaatay waa nimankaa fogaaday ee waxay sameeyeen marka la eego niman fog bay ahaayeen waxa lagu sameeyey marka la eegana niman ilaahay ka agdhow maahayn dee nacdal baaba saaran adduunya iyo aakhiraba tilka kuwaa fogaaday halaagsamay waa reer caatalow maxay ku halaagsameen baad isweydiisay markiiba sababii baa lagu dabadhigay jaxaduu biaayaati rabbi wa cashaw rusula watabacuu amra kulli jabbaarin caniid de intaasay isku dareen ilaahay bay diideen aayaadkiisii bay diideen rusushiisiina way diideen maxaa soo hadhay ilaahay iyo aayaadkiisii iyo rusushiisii intaba way ku kacansaydheen waxay maanu aqbalay mudaaraadkaasi ilahay kala hortageen waa iyagoo cadaystay oo aan qarsanin iyagoo aan qolo qura ahaynee isku wada raacay intaa rasuulka raacday mooyaane talo maxay ku badasheen baa isweydiin leh amra kulli jabbaarin caniid marka jabbaar waa midka had iyo jeer isagoon awood aanu lahayn isbidhe eh yidhaahdo dadka ayaan dirqiyayaa dadka ayaan dirqiyayaa kaasoo weliba caniida ah. oo ilaahay wuxuu u sheegay iyo cid kastaa waxay u sheegtaba aan maqlayn xoog uun maqlaya kaa amarkiisay raaceen culimmadu waxa ay leeyihiin halkan waxaa laga fahmay nimankan halka laga raacay waxa weeye qadiyat alitibaaca watabacu markay ilaahay diideen jaxaduu way diideen bala ilaahay rasushiisii aayaadkiisa watabacu marka qadiyat alitibaac baa inxiraaf ku dhacay qadiyat alitibaac oo ah asla alcibaada macnaa qadiyadda raaciddu inaanay wax sahlan ahayn baa halkan laga arkay oo marka lagu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa ha la rumeeyo dee ma aha oo keliya inaad afkun kaga dhawaaqdo laakiin waxaa loo baahan yahay qadiyat alitibaac qadiyat alitibac waxay ka turjumaysaa qadiyat adaaca inaad cid adeecayso oo cid waxaa la odhan karaa wuu adeecay qofkani markuu raaco nebi maxamed waxaad adeecday markaad raacdo qur-aanka waxaad adeecday markaad raacdo ilaahay waxaad adeecday marka aad raacdo halkaad ilaahay ka raaci lahayd haddaad cid kale ka raacdo manaa qadiyaddaa u fiirso watabacuu baa ilaahay halkaad ilaahay ka qaadan lahayd sharcigiisa ama aad ilaahay ka raaci lahayd iyo waxyigiisa haddaad cid kale raacdo kaasumaad halkii ilaahay gelisay adigu aada shahaadatidba laakiin ficilkaagaa la eegaya oo qowlkii khilaafay dabeedna ficilkaa lagu xisaabtamaya nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa waxauu yimi nin la odhan jiray cadiy bnu xaatim aai daaigii deeqsiga ahaa ee carbeed baa dhalay marka cadi ibnu xaatim sidaa macruufkaa kristan buu noqda carab kristankahayd buu ku jiray ninkaasi markii uu soo islaamay ayuu maqlay aayaddaa ilaahay uhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi walmasiixa bna maryam waxay ka dhigteen kiristanka iyo yuhuuddu suufiyaashoodii iyo wadaadadoodii rabbiyay ka dhigteen buu ilaahay yidhi ilaahyay ka dhigteen wadaadadoodii iyo iyo suufiyaashoodii ciise bnu maryamana ilaahbay ka dhigteen ninkaasi dabeetana nebiguu su-aal weydiiye wuxuu ihi oo hadda nimankan dee waa aniga iminka eh, ka soo baxay amaba wakhtigaas wakhtigu islaamayah labadaba waa la sheega lakiin waxay u dhowda wakhtigu islaamay hadda nimankaa yuhuud iyo kiristanka dee waatii aan xoogaalka u ahaaye suufiyaasha iyo wadaadada ama ragga diinta ma caabudaan oo ilaah kama dhigtaan ee aayadda macnaheedu waa caynka marka nabigu caleyhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixii sida uu tilmaamaya wuxuu ku yidhi soo wax ay u xalaaleeyeen oo xaaraan ahaa ma jiro wax xaaraan ahaayoo wax xalaal ahaayoo ay ka xaaraantinimeeyeenna soo ma jiro oo sidii diintu ay u sheegaysa ay dabarogeen oo cagsigeeda haa buui way jirtaa dee nimanka wadaadada iyo suufiyaashu wax tawraad iyo injiil iyo xaaraan ay ka dhigayeen way u xalaaleeyeen wax xalaal ahaana way ka xaaraantinimeeyeen markaa nabigu wuxu uhi fadalika cibaadatuhum iyaahum haddaba sida nimankan wadaadada iyo suufiyaasha aayaddu ay u sheegtee loo caabuday dee waa noocah marka waa qadiyad la xidhiidha taxliilka iyo taxriimka waa qadiyad la xidhiidha xagga sharci dejinta waa qadiyad la xidhiidha xagga xukumka marka arrintaasi khatarteeday leedahay markuu qur-aanku wax ku faro iyo sunnaha nebigu xeerka reerkiinuna wax ku faro ama nidaamka kale wadcigaah la samaysta uu wax ku faro kasoo horjeeda ka waxyiga haddaad kaa ku wax qaybsato oo aad kaa raacdo oo qadiyadii itibaaca aanad halkan u eegin halkan dhaqanka aad u eegto iyo nidaamyada kale dadku uu samaystay ta lagu xisaabinaya lagu liistaynaya waa taa malagu u niyood odhan maayo iyo ka soo qaad iyo shakila-aan waxaa la ysku qancinaya inuu ahaan jiray muslim iyo afkiisa laakiin qadiya watabacu baa ilaahay watabacuu amra kulli jabbaarin caniid marka diin waxaa lagu xisaabtamayaa qofku marka uu raaco ummaddu marka ay raacdo arrinta raacidda yaan la sahashanin oo aan la odhanin ma inagu dee islaamka gowskaasunbaynu ku haysanaa mar haddaynu gowska ku haysano cid inagamaba furfuraysee laakiin xeerarkan kaley waa wixii lagu dhaqmaya lagu macaamilayo une diintuba waa waxa lagu macaamilo un marka wixii lagu macaamilaye xaqa ahaa qur-aan ahaa diin ahaa nebigu inooga tega calayhi salaatu wasalaam halkaasaan iska dhigay tanna gowskuunbaan ku hayaa waa falsafad aan soconayn wey marka waa istintaajka latiifada ku jirta ee nimanka araxjabkoodu wuxuu ahaa niman dhugdhuglayaalahoo xoog sheegtay ayuunbay iska dabagaleen ilaahay iyo rusushiisii iyo aayaadkiisii iyo awooddiisina way laaween markaasaa dabeedna ilaahay uhi adduunyadii aakhiraba nacdal baa dusha laga tuuray alaa ina caadan kafaruu rabbahum alaa bucdan licaadin qowmi huud allaha fogeeya baa ilahay uhi qoladii reer caad dee cidda ilaahay intaasoo nacdal dusha uga tuurayna aaxjab iyo iilashaba intaasa ugu dhan